tawaabic waa jamcu taabicin taabicna waxaa la yidhahdaa allafdu lmushaariku limaa qablahu fii icraabihi alxaasili fii dalika atarkiib wاlmutajadidi fii kayrihi kayra khabarin waxaa la yidhahdaa taabic huwa lafdu mushaaric limaa qablahu fii icraabihi waa lafdiga icraabka la wadaaga waxa ka horeeya kaasaa la yidhaahdaa huwa lafdu lmushaariku limaa qablahu fii icraabihi raabka alxaaili fii dalika tarkiib tarkiibkaas icraabka ugu sugan lafdiga la wadaaga wlmutajadidi fii kayrihi ama tarkiib kale ugu soo cusboonaada sida haddaad tidhaahdo ra'aytu waxaan arkay rajulan caaqilan hadda waxa weeyaan caaqilan wuxuu icraabka la wadaagaa lafdiga ka horeeya oo rajulan ah tarkiib kale haddii la geliyana icraabka u soo cusboonaada waa uu la wadaaga ra'aytu rajulan caaqilan soo maahan marartu birajulin caailin caailin haddaas waxa wya kasra usoo cosboonaatay rajulka caaqilinna waa la wadaaga marka tarkiibka uu ku jirana waa inuu la wadaagaa ah, tarkiib kale haddii la geliyana waa inuu la wadaagaa tarkiib kale haddii la geliyana waa inuu la wadaagaa waxaa sidaas loo leeyahay waxaa dhici karta lafdi maanta icraabka la wadaagaya lafdiga ka horeeya laakiin haddii tarkiibka la bedelo aan la wadaagayn kaasoo kale nacti maaha waxaad leedahay miaal acdaytu zaydan dirhaman fiiri acdaytu zaydan dirhaman dirhamant hadda ixraabka way la wadaagtaa zaydan oo ka horeeya laakiin tarkiibka bedel marka la wadaagi mayo ucdiya zaydun dirhaman awe ma la wadaagayso marka laakiin nactigu saas maaha ra'aytu rajulan caaqilan marartu birajulin caaqirin haadaa rajulun caaqilun marka icraabka tarkiibka isku jirana waa la wadaagaya haddii tarkiib la geliyo kaletana waa la wadaaga labadaba waa la wadaaga kaasaa la yidhahdaa taabic kaas ayaa la yidhahdaa taabic tawaabicdu marka waa afar waxa weeyaan waa cadaf cadaf markii la yidhi labaa isla soo gelayda marka waxa weyaan cadfu nasr iyo cadfu bayaan tawkiid tawkiid hadii labaa isla soo gelayda tawkiid lafdiya iyo tawkiid macnawiya Ah, twkiid lafdiya iyo twkiid macnawiya bedel bedel haddii la yidha waxa weya afartiisiiba waa ku jirta ah, afartiiba waa ku jira oo bedel kuligii iyo bedel bacdigii iyo bedel ijtimaalki iyo bedel qaladkii kulli waa isula jiraan iyo nacti ah, nacti nactigaas waa hal mida marka kulligood afartaas wey marka lasoo gaabiyo waa afartaas waa afartaas afartooda baydaa lagu jamciyaa waxa weeye qadim innacta falbayaana faakid uma abdil waktin bicadfi اlxuruufi beydkaas oo uu keenay maxamed amiin qadim innacta falbayaana faakid uma abdil waktin bicadfi اlxuruufi hadday kulmaanna afartooda saasa loo kala hormariya oo afartoodu hadday meel ku kulmaan koo waxaa la hormariyaa nactiga nactigaa la hormariyaa cadfubayaankaa lagu xijiyaa tawkiidkaa lagu xijiyaa bedelkaa lagu xijiyaa cadfu xuruufka aa loo dabamariyaa saasay u kala horeeyaan wاlcaطfu wالtawkiidu ayضa wاlbadl tawaabicun yucrabna icraab اlأwal wahaakada اlwaصfu ida daaha صifaa mawصuufaha munakaran aw macrifaa taqulu khali اlmasxa wاlmujuuna وأqbla الxujaaju أجmacuuna wاlcaطfu cadف iyo wtawkiidu tawkiid ayضa noqosha iyo wlbadlu bedel tawaabicun waa kuwa raacaya tawaabica waa mafaacila waana la tanwiiniyey lidaruurati shicr wey daruuratu shicirkaasaas keentay waa mafaacila la tanwiiniyey mhm. tawaabicun waa kuwa raacaya hiya madkuuraadaasu tawaabicdaas oo maxay raacayaan limaa qablaha waxa ka horeeya tawaabicdaasoo yucrabna la icraabo icraab alwali icraab alasmaai waalafcaali asmaada iyo afcaasha icraabkooda asmaada iyo afcaasha alwala ee horeeya waalcadfu cadaf cadaf haddii lagu yidhi labaa iskula jirta waa cadfu nasakii iyo cadfulbayaankii iyo wa tawkiidu tawkiid tawkiidna labaa iskula jirta waa tawkiidkii lafdiga ah iyo tawkiidkii macnawiga ahaa aydan noqoshe iyo walbedelu badel tawaabicu madkuuraadaasu waa kuwii raaca limaa qablaha waxa ka horeeya oo icraabka iyo xukunkaba ku raaca yucrabna tawaabicdaasoo yucrabna la icraabo icraab alweli icraab alasmaai asmaada icraabkeeda asmaada alweli ee horeyda walafcaali afcaasha icraabkooda afcaasha alweli ee horeyda marka intaasun warkeedu waxa weeyaan cadafka iyo tawkiidka iyo bedelku waxa ka horeeya raacan waa iska intaas wahaakada alwafu walwasfu wasfigiina haakada sidaasuu ahaaday wafi iyo sifo iyo nacti waa isku mid wasfi iyo sifo iyo nacti waa isku mid oo waxa weeyaan nactina kuufiyiinta ay yidhaahdaan sifo iyo wasfina waxay yidhaahdaan basriyiinta marka haddii la yidhahdo nactina waa cibaara kuufiya haddii la yidhahdo wasfi ama sifana waa cibaara basriya sida sawaabka waa saas culamada mutaaqiliinta gobolaa kala saareen oo waxay yidhaahdeen wasfiga waa maa laa yataqayar waa waxaan isbedelaya nactiguna waa maa yataqayar waxa isbedelaya oo waxa weeyaan sidaas darteed waxay yidhahdaan sifaadda ilahay macuud lama yidhahdo macuudllahi lama yidhahdo lakin sifaatullahi yaa la yidhahda liannaha laa tataqayar sifaadda ilahay weliga arkamayda yidhahdaan macuudullah iyadoo laleeyahy laakiin waxaad arkaydaa sifaatullah in la taas marka waxay kutusayda yihahdeen shayga aan isbedelayn aa la yidhahdaa wasfi laakiin shayga isbedelaya nactiyaa la yidhahdaa saas culummada gobol u kala qaadeenna waa jiraan laakiin cinda nuxaad waa isku mid waa isku mid walwasfu wasfigii haakadaa sidaasu ahado waxa ka horeeyu raacaa ilaa waqtigiiyuu sidaas ahaaday dahaa ay shabahdo asifatu sifada mawsuufa mawsuufkeeda ay shabahdo munakaran xaala uu yahay mid la nakireeyey mawsuufku aw macrifatan xaaluu yahay midkii la macrifeeyey walwas wasfigu haakadaa sidaasoo kale weeye oo waxa ka horeeyuu ku raacaa icraabka idaa waktigiiuu sidaas yahay daaha sifatu sifadu ay shabbahdo mawsuufa mawsuufkeeda munakaran xaal uu yahay mawsuufku mid la nakireeyey aw macrifat xaal kii la macrifey macnaha muxuu la jeedaa waxa weeye sifadu mawsuufka icraabka ku raacda laakiin shardi waxaa ah hadduu mawsuufku nakiro yahay nactiguna waa inuu nakiro noqdaa hadduu mawsuufku yahay nactiguna waa inuu noqdaa macrifo marka ma banaana in waxa weeyaan macrifo nakiro laga sifeeyo mana banaana nakiro in macrifo laga sifeeyo taasuu kuugu sheegaya inta taquulu waxaa leedahay qalli ka tag almasxa kafanka ka tag nin daaliba oo ahlu cibaada oo ahlu sunna inaad noqotaad rabtaa kafanka badan iska daa khalli ka tag almasxa kafanka waa hadalka aan dhabta ahayn walmujuuna sheex la-aantana ka tag xishood la-aanta mujuumkana waxaa la dhahdaa hadalka oon xishood la-anta ah, almaajin waxaa la dhahdaa qofka aladi laa yubaali qawla walaa ficla sida dadka filmada jila iyo riwaayadaha dadka dhiga iyo kuwaasaa la dhaha maajin ah, waa qof xishood la waa waxba kama xishoodo wax kastoon carabku kelin isag waa kana carabkiisa ah, wax kastoo ficil ahaan adugu aadan kelin waa samayna waa samayna marka qowlka aan aan waxba ka xishoona la dhaha maajin qofkaasa la dhahdaa mujuunna waa xishood la-aan Ah, xishood la'aanta wey mujuumka marka xishood la'aanta hadallada dadka ka qusliya dadka oo raarraadiya oo waxa weeyaan oo xishood la'aanta kuwaasoo kale wey mujuumka khalli ka tag almadxa kabtanka iyo walmujuuna xishood la'aanta ka tag wa aqbala waa soo qaabileen alxujaaju xujaydi ajmacuuna dhammaantood waa soo qaabileen carafay ka soo rogmadeen halkaas iyo musdelifay sida tubbadii ugu sii shubmayaan wa aqbala waa soo qaabileen alxujaaju xujaydi waa soo qaabileen ajmacuna dhammaantood wamrur soo mar marka maxalshaydka laga raba halkan maxay tahay khalli ka tag almasxa kafanka iyo walmujuuna xishood la-aanta waa cadafka oo waxa weeyaan almujuuna lagu cadfay almasx wa aqbala waa soo qaabileen alxujaaju xujaydii ajmacuna dhammaantooda soo qaabileentana waa tawkiidkii oo waxa weeyaan ajmacuuna ixraabkii waxay ku raacday faacilka ka horeeyo ah alxujaaju weliba waxay kutusaydaa ajmacuuna marka wax lagu adkaynaa inaysan shardi ahayn kulli inay ka horaydo shardi maaha iyadoon waxba ka horrayn ajmacuuna keliyad wax lagu adkay karaa ah, kulli inta laga horeeyana waxa weeyaan wax waa lagu adkay karaa fasajada almalaa'ikatu kulluhum ajmacuuna marka inta kulli laga hormariyana ajmacuuna haddana waa lagu adkeeyaa ayadoon kulli ka horrayna wax waa lagu adkay karaa wamrur soo mar bizaydin zayd soo mar rajulin nin soo mar rajulko dariifin dhugluh caqli leh wamrur soo mar bizaydin zayd soo mar rajulin soo maray macankaasu waa maxay rajulina badl kuli min alkuli ah badel weey halkaa laga bedelaa zaydina laga bedelaa mideeda kale fiiri zaydun waa macrifo rajulina waa nakiro taas maxay kutusaydaa nakiro macrifo laga bedeli karo nakiro oh, ah waxa weeyaan macrifo laga bedela ayagu shardi maaha inay israacaan xagga macrifada nakirada wamrur soo mar bizaydin zayd soo mar rajulin nin soo mar rajulko dariifin dhugle macnaha caqli leh wacdif u tur calaa saa'ilika qofka wax ku weydiisanaya oo tuugsanaa saa'ilkii addaxiifi taagta darnaa wacdif u tur calaa saa'ilika qofka ku weydiisanaya wax ee miskiinkaa u tur saa'ilkii addaciifi ee darnaa u tur xabaha ku xanaaqin tartiibadaad waxayda waxsi haddii kale waxa weeyaan fahamsi tartiib waxaad tidhahdaa mar kaleetban soo laabo iyo hadda raalli ahaw iyo kelmado kale iska dhig macalmushaahidku waxa weyan addaciifi oo laga sifaynayo saa'ili macrifanimadana waa isku raacsan yihiin oo saailu waa macrifo idaafaday ku macrifowda adaciifina waa macrifo ashay ku macrifowda walcadfu cadaf qad yadkulu inuu galaa waa la arkaa oo qadab taqliiliye laga dhigo ama taxqiiq laga dhigo ilaa waa xaqiiqo inuu gale walcadfu cadaf qad xaqiiqa yadkulu waa galaa fil afcaal afcaashuu huwa cadafku wadaalika misaalkii ka qowlihim waa hadalka ay yidhaahdeen muslimiinta oo kale fi bood wasaba waa booday yasibu waa boodaa sib wasaba ahayd asalka maadiga sib bood wasmu kor noqo lilmacaali darajooyinka sare u kor noqo habeenka intaad saqda dhexe soo kacdeed oo salaatuleylka tukatid adkaarta daldeshid ilaahay u tadaruc si aad u darajo sare u gaarto sib bood wasmu kor noqo lilmacaali darajooyinka sare u kor noqo alcraaq والcطف alwaaw lstinاaf alcaطف mbtd marfuuع bاbtidaaءi وcalaamaة rفci damaة ظaahiraة fي akirihi wالtwkiid alwaaw xarفu caطفin atwkiidu macduuف calى اlcaطف wاlmacduufu calى اmarfuuci marfuuع وcalaamaة rفci damaة ظaahiraة fي akirihi ayضا mafcuul mطلq lficli maxduufin taqdiiruhu ibtu waa noqday ayضا noqosho ibtu ayضا ficlu وفaacilu وmafcuulu laa maxala laha min اlcrاab لأnnaha muctaridaة bayna اlmacduufi wاlmacduufi عalayh wاlbdl alwaaw xarفu caطفin الbdل macduuف calى الcaطف والmacduuف calى اmarfuuci marfuuc وcalaamaة rci damaة mqadaraة calى akiri manca min duhuri اshتغل maxali bsukuni darbi tawaabic khabr mbtda marfuuc bmbtda وcalaamaة rci damaة ظaahiraة fي akirihi wاljumlaة min اmbtda وkhabarihi laa maxala laha min اأcrاab لأnha mstأنفة yucrabna yucrab ficl mdaarc mabniy calى الsukuni lاtisaalihi bnuun النisوة wa nuun niswata wa nuun niswa ونuن النسوة نائب فاaعل مبني على الفتح في محل رفع والجملة من الفعل والنائب الفاaعل في محل رفع صفة التواaبع والرابط بينهما الضمير الذي هو نائب فاaعل يحربن إعرابا مفعول مطلق منصوب علامة نصب فتحة ظاهرة في آخر إعرابا مضاف الأول مضاف إليه مجرور علامة جر كسرة مقدرة على آخر منع من دور اشتغال المحل بسكون خوي وhkذا الواaو xرف cطفha xرف تنبيه kذا الكاف xرف تشبيه وjr da اسم شhار مبني على السكون في محل جر الجار والمجرور متعلق بخبر متقدم محذوف وجوبا تقديره كائن الوصل مبتدا مؤخر مرفوع بالابتداء وعلامة رفع ضمة ظاهرة في آخر والجملة min almubtada'i mutaakiri oo alwaصfu ah iyo wakabarihi mutaqadami laa maxal laha min alicraabi liannaha maxduufaة cala jumlati wاlcaطfu wtawkiidu ayda wlbadel fawaadicun idaa darfun lima madaa min idaa darfun lima yastaqbilu min الzamaani mujaradu min macna shardin idaa darfun lima yastaqbilu min الzamaani mujaradu min macna shardi mabniyu cala sukuni fi maxali naصbin cala darfiyati zamaniya wa darfun mutacaliqu bima tacalaqa bihi ljaaru wاlmajhuul ladii qabla hakadaa meeshay ku tacaluqday halkaasu asna ku tacaluqa ضاها فعل ماضي مبني على فتحة مقدرة على الألف منع من ذرها التعذر الصفة فاعل ضاها مرفوع وعلامة رفع ضمة مقدرة على أقل منع من ذرها اشتغال المحل بسكون الضرب والجملة من الفعل ضاها أي والفاعل أو صفة في محل جر في محل جر بإضافة إذا إليها موصوفة مفعول به منصوب علامة نصب فتحة ظاهرة في آخر موصوفة مضاف ها ضمير متصل مبني على سكون في محل جر مضاف إليه منكرا حالا من الموصوف منصوب وعلامة نصب فتحة ظاهرة في آخر أو حرف عطف معرفة محذوف على منكرا والمحذوف على المنصوب منصوب وعلامة نصب فتحة مقدرة على آخر منع من ذرا اشتغل المحل بسكون الرو تقول فعل مضارع وفاعل ضمير مستتر وجوبا تقدير أنت والجملة من الفعل والفاعل لا محل لها من الإعراب لأنها مستأنفة خل فعل أمر خل فعل أمر مبني على حذف حرف الإلا وهي الياء والكسرة قبلها الدليل عليها لأن الكسرة تقتل ياء وفعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت والجملة من الفعل والفاعل في محل نصب محذوفة في محل نصب مقول قوله والجملة من الفعل والفاعل في محل نصب مقول قوله المسح مفعول به منصوب علامة نصبه وعلامة نصب فتحة ظاهرة في آخره والمجون الواو حرف عطف المجون معطوف على المسح والمعطوف على المنصوب منصوب علامة نصب فتحة ظاهرة في آخره ولا ألف للإطلاق وأقبل الواو حرف عطف أقبل الفعل الماضي مبني على الفتح لا محل من الإعراب الحجاج فاعل وأقبل مرفوع وعلامة رفع ضمة ظاهرة في آخره والجملة من الفعل والفاعل في محل نصب محذوفة على جملة خل المزح والمجون أجمعون twkiid اxjaaj wtwkiid marfuuc wa calaamatu raxi alwaaw niyaabatan can idama lnahu jamc mudakari saalix jamcu lmudakari saalix oo waxa weeyaan ajmaca ajmacuuna saasaa loo jamciyey oo waxaa la leeyahay ajmaca ayaa calamun cala tawkiidi ah marka zaydun zayduuna ay la midta zaydun zayduuna icraab kalena waa jira oo culamada gabanee waxay yidhahdaan ajmacuuna waxa weeyaan waa mulxaqaati jamcu mudakari saalix ajmaca mana ahan calam mana ahan wasfi laakiin sideedaba ku wada jamcu mudakar saalim ka dhig oo waxaa tira ajmaca waa calamun cala tawkiid tawkiidkay calam u tahay أجمعون هذه الجمع مركز زيد أو الجمعية لمتى زيدون أجمعون وعتر توكيد الحجاج وتوكيد المرفوع مرفوع وعلامة رفع الواو نيابة عن الضمن لأنه جمع المذكر سالما ناب في حرف حركة ونون عوض عن التمويل في الاسم المفرد ولا لف للإطلاق wmrur alwaaw xarfacatin mrur ficlu amrin mabniyin calaa sukuuni laa maxala lah min alcraab wfaacilu damiru mustatir wujuban taqdiru anta wljumlatu min alficli wlfaacil fii maxal nasb maxduufatn calaa jumlati khali lmazca bizaydin jaarun wa majruurun mutacaliqun bmrur رجل بدل من زيد وبدل كل من الكل وبدل المجرور مجرور وعلامة جره كسرة ظاهرة في آخره ظريف صفة الرجل وصفة المجرور مجرور وعلامة جره كسرة ظاهرة في آخره واعطف الواو حرف عطف اعدف فعل أمر مبني على السكون لا محل الله من الإعراب وفعل ضمير مستتر وجوما تقدير أنت والجملة من الفعل والفاعل في محل نصب معطوفة على جملة خل المزح على سائل جار ومجرور متعلق بإعدف سائل مضاف الكاف مضاف إليه مبني على الفتح في محل جر الضعيف صفة سائل وصفة المجرور مجرور وعلامة جره كسرة ظاهرة في آخره والعطف الواو للاستئناف العطف مبتدا مرفوع بالابتداء وعلامة رفع ضمة ظاهرة في آخره قد حرف تقليل يدخل فعل المضارع مرفوع للتجرد من الناصب الجازم وعلامة رفع ضمة ظاهرة في آخره وفعل ضمير مستتر جوازا تقدره يعود على العطف في الافعال الجار ومجرور متعلق بيدخل والجمله من الفعل او يدخل اي والفاعل او هو في محل رفع خبر المبتدا والرابط بينهما الضمير الذي هو فاعل يدخل والجمله من المبتدا والعطف اه هي وخبر او جمله الله محل الله من الاعراب لانها مستأنفه كقول جار ومجرور متعلق بخبر محذوف وجوبا لمبتدا محذوف تقديرهما وذلك كائن والجمله من المبتدا وخبر الله محل الله من الاعراب لانها مستأنفه qwli mudaaf walahu mudaaf ilmabni cala kasri fi maxali jari walmim calaamati jamceedu ko if ficlu amrin mabniyun cala sukuuni laa maxala lahu min alacraab wafacil damiru mustatir juman taqdiru anta waljumlatu min alficli walfaacili fi maxali nasbin maquulu qowli wasmu alwaaw xarfa xadfin usmu ficlu amrin mabniyun calaa xadfi xarfi lcilati oyeli waaw adamatu qablaha daliilu calayha lianna dama tabtul waaw wafacilu damiru mustatir wujuban taqdiru anta lilmacaali jaarun wamajhuurun mutacaliqun bismu باسم والجملة من الفعل اسم هي والفاعل في محل نصب معطوفة على جملة ثب والله سبحانه وتعالى أعلم صلى الله على نبينا محمد